الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة aadaakani baabu taxwiililkacab qiblati qiblada wareejinteeda lasoo wareejiyey min alqudsi baytulmuqadas ama baytulmaqdis laga soo wareejiyey oo ila alkacbati kacbada loo soo wareejiyey bal taas ayuu baabkeedii yahay intii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh baytulmaqdis u tukanayay iyo bal umuraha wixii kuba tacalluqsanaa wuxuu uhi mualifku raximah اllahu taعaalى xadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana abulaxwasi can abi isxaaqa can اlbaraaء bni caazibin qaala anahu qaal wuxuu uhi صaxaabiga jaliilka albaraء bnu caazib abina waa صaxaabi weeye waa صaxaabiyu bnu صaxaabi san horeba usoo ogaanay salaytu waan tukaday maca الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi maciisa ilaa beyt اlmaqdisi beyt اlmaqdis waa waxaan u tukaday anoo rasuulka ilaahay maci oo dee rasuulka ilaahay uu u tukanayo sitata cashara shahran lix iyo toban bilood oo markii rasuulka ilaahay yimi ilaa lix iyo toban bilood buu u tukanayey beyt اlmaqdis oy muslimiintuna u tukanayeen xataa nazalat ilaa ay soo degtay oo kolley salaytu maca nebiyidii bay gaayo u tahay oo rasuulki ilaahay annagoo la jirna ayaaban u tukaday xagga baytulmaqdis ilaa ay ka soo degaysay xataa naزalat اlaayatu alatii fi lbaqara waxayثuma kuntum fawalluu wujuuhakum shadra kolley waa aayaadkii iyo sooba noqnoqonayeyna meel alla meeshii aa kuba sugnaataanba iyo halka aa kuba sugantihiinba u jeediya wejiyadiina shadrahu waa shadra masjid اlxaraam xaggaa masjid اlxaraam u idinkaba xigo u jeesta oo salaadiinii la qaabila kacbada ilaa ay ka soo degaysay ayaanu u tukanayna xagga wuxuu uhi markaa saxaabigii bara bnu caazib fanazalat way soo degtay aayaddaasi iyo ama aayaadkaa dee taxwiilku kuba sugnaa ee nasakha iyo istiqbaalkii baytulmaqdis bacdamaa sallaa intii uu tukaday dabadeed annabiyu salى اllahu عalayh wasalam kolley waxbaan iska qadaranaynaa oo bacdamaa sallaa annabiyu sala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam ilaa beyt اlmaqdis almuddat almadkuura waa intii muddadaa hore laynoo soo sheegay ee lix iyo tobanka bilood ahayd intii uu dee xaggaa u tukanayay dabadeed ayay aayaddani soo degtay waxaana la amray inuu kacbada salaadiisa la qaabilo faاndalaqa rajulun sharaxda qaarkood baa bacdama sala الnabiyu kolley taqdiim iyo taakhiir intay ka dhigaan faاndalaqa darafkan ku tacalujiye lakiin kolley macnahaasi daahir maaha bal laqbadiisa aan yar toosnayn ba waa intii uu rasuulka ilaahay muddada uu tukanayay xagga ayay soo degtay oo markaasaa qibladaa hore la nasakhay marka wuxuu yihi bara bnu caazib faاndalaqa waxaa tegay rajulu nin min alqowmi qowmkii kaba mid ahaa rasuulka ilaahay la tukaday oo rasuulka ilaahay markay maalin bay ahayd waqtigii aayaddani ay soo degtay kollay salaatii ugu horreysay uu tukadayna salaad casar bay ahayd oo xagga qiblada usoo jeestay walow riwaayaadka qaarkood shaki ixdaa salaata ilcashiya ay kuba timin bal riwaayo jasmisan baan eegaynaa oo saxiixa ku sugan ee casar baa u horreysay oo uu rasuulka ilaahay kacbada u jeestay nin baana la tukaday rasuulkii ilaahay dadkii la tukaday ka mid ahaabaa isagoo la tukaday buu tegey fa mara wuxuu maray binaasin dad min alansaari ansaar kaba mida ayuu maray walxaal hum iyagu yusalluuna ay tukanayaan oo maalintaas oo casarkii u maalintaas ayaa nin baa deeta rasuulka ilaahay isagoo la tukado ogaa in kacbada loo jeestay ayaa dad ansaareed oo dee halkii diyaartoodii iyo masjidkoodii iyaga u gaarkaa ah kuwa tukanaya ayuu soo maray kolley masjidkana reerkan reer bani xaarisa haddaanay reer bani salima noqon waana masjidkan masjid ulqiblatayn markii dambe laba baxay kaasba weeye <coughs> halkaas walxalhum yusaluuna faxadahum uu u waramay oo wuxuu ugu warramay arrinta dhacdo salaaddiiba iyaga ku jiraan waa la hadlay oo dee rasuulka ilaahay qur-aan baa kusoo degay oo xagga qibladii ama kacbada ayuu u jeestay buu yidhi iyagii hadalkiisii way maqleen salaaddii bay ku jireen oo isna salaadda dhexdeedii ku baraarujiyey arrinkan fawallow way jeediyeen wujuuhahum wejiyadoodii qibala albeyt macnaha xagga xaggaa shaam uga jeedeen oo dhinaca iyaga waqooyigooda ayuunbay dhinacii januub iyo xagga qibladu ka xigtay xaggeenan bay usoo jeesteenuun oo xaggii jihadii way soo wareegeen iyagoon salaadii ka bixin ee salaadooda intii aan naskigani soo gaadhin wixii ay u tukadeen xaggaa u tukadeenna waa u dhan yahay waayo iyaga wuxuu dee naskigu ku sugnaanaya xaqooda marka uu soo gaadho un intii kalena waxay usoo tukadeen xaggii kacbada bal riwaayaadku way noo socdaan <clears throat> ee horta waxaan israacinayaa xadiidka iyo duruqdiisa xadaثna mحamed بن المثنى وأbو bكر بن khلاد جamيعا عن yaحyى qال بن المثنى محamed بن المثنى wuxuu yihi xadaثna yaحyى بن سعيid marka yaحyahani waa yaحyى بن سعيid الqطاn weeye imaamkii عن سفyاn سفyaankuna waa سفyاn الthawrي oo yaحyى بن سعيid ee سفyاn iبن cuyne isku dabaqaabay ahayd rag dee isku waktiga walow سفyاan amaada ahaan ka yar weynaa isku sanada waabay dhinteen hadduu wax ka wariyana de waa caddaynaya hadduu idlaaqo sufyaanku idlaaqa waa sufyaan thawri wuxuu uhi markaa sufyaan ibnu saciid xadaثanii abu isxaaqa qaala samictu اlbara'a yaquulu abu isxaaq markii horeba waa inoogu sugnaa sanadka waa abu isxaaq asabici camr bn cabdillaahi kolley tadliisna waa lagu yaqaanaayo waa kan imaka caddeeye samaaci samictu lbara'a bara ayaan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo salaynaa waanu tukanay maca rasuuli llaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay maciisa annagoo ah naxwa beyt اlmaqdisi xagga beyt اlmaqdis ayaanu u tukanay sitata cashara shahra aw sabcata cashara shahra lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood ayaan xagga beyt اlmaqdis annagoo rasuulkii ilaahay dee laba joogna ayaanu uba tukanay sitata cashara shahra aw sabcata cashara shahra uma bacdiyeed surifnaa waxaa naloo soo wareejiyey macnaa xuwilnaa naxwalkacbati xagga kacbada naloo soo jeediyey oo dee amarkii baa yimi waa la nasakhay markaa waa kan aayaadkaasi soo degeen suuratu baqaro xaggaasaa nala amray xadiid kaloo ibnu cumar baa inoo soo socda xadiidkii bara bal intan buu inoogu dhan yahay bara ibnu caazib dee intii bal saxiixa muslim inoogaba sugnayd halkan inoogaba sugnayd ka mid weeyaane laftigii hore horta sittata cashara shahran waa xadiid keliya uun iyadoo la jasmiyey lix iyo toban bilood baan soo aragnay riwaayadan dambena waxaan haynaa lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood waa shaki laakiin riwaaya jirta iyaduna iyadoo xadiidkan duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa ay tahay in la jasmiyo sabcata cashara shahran toddobiyo toban bilood oo shaki aanu jirin in la jasmiyo xaafid بن xajar raximah الlahu taعaalى xadiidkan markii uu sharxayay isagoo intan kaba yar dheeraa bukhaari dhexdiisa de halkuu sharxiisu ku yaroonaa salaad waxa uu kaga roon yahay markaa hore kitaabulimaan buu xadiidka kusoo arooriya oo marka ugu horeysa kitaabulimaanba walow salaadna dee uu kuba soo celiyo halkan de meelo kaleo ka dambeeyo tafsiir iyana wuu soo celcelinayaaba lakiin waa inaha ugu horeeya kolley sharxiisna halkuu kuba sugan yahay ayaa wuxuu idhahaa jamciga labada riwaaye la isu geynaya ama khaasatan bal tashakiga haddaan iska saarno lix iyo tobanka iyo toddobiyo tobanka iyadoo xadiidkan riwaayaadkiisa tahay ama duruq kalena ay jirto kolley waa fudud yahayoo xunbaaba markaa lagu xambaari buu ihi isugu geyna labadii riwaayo ciddii jasmisay lix iyo tobanka bilood ee waxa weeyaan lix iyo toban bilood tidhi bishii rasuulka ilaahay madiine soo gaadhay oo rabiiculawal ahayd bilaa khilaafin maalintaa isku khilaafsanaadeene laakiin bishii inay rabiiculawal ahayd shaki kuma jir ama khilaaf kuma jireen iyo bishan dhexdeedii aayaddan intay soo degtay kicbada loo soo jeestay ee naskigu yimi labadaasoo midba qeyb ahayd oo midba bar ay ahayd ayaa la isu geeyey wixii dee ziyaade mee soo baxayeyna waa la tuuray markaa lix iyo toban bilood macnuhu waa maxay <clears throat> waxay dee jumhuur culamaa qabaan waktigan naskigu dhacay ee qiblada lasoo wareejiyey waa jumhuur culamaa inay bishii rajab sanadii labaad ahayd barhtankeedii walow dee shacbaanna qowl jireen lakiin qowlka dee ay raajax yeelaan culimadu jumhuurtoodna ay qabaan xaakim masnad saxiixa ibnu cabaas kaga wariyay waa rajab dhexdeedii rabiicul sanadii ka horreysuu rasuulka ilaahay yimi bal marka haddaan nidhaahno siday culimada qaarkood ku tagaan labiyo tobankii rabiicul buu soo gaadhay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh quba uu soo gaadho dee madiino darafteeda ahayd uu soo gaadhay marka maxay noqon halkana ah bil bartankeed aan hayno <clears throat> markaan labadaa bilood isku buuxino oo nuskan halkan iyo nuskan la isku buuxiyo meeshii waxaa soo baxaya adigu lix iyo toban bilood iyo dee saddexda saddex cisha oo dee ziyaado tan la tuurayba bal taas bay markaa lix iyo tobanka jasminteedu noqon cidan toddobiyo toban jasmisayna waxa weeyaan kollayna waa waxa kusoo noqnoqdo kalaamka carbeed oo axaadiis iyo waxyaalana ay saa ku janjamciyaan labadii bilood ee bishii iyo waxa weeyaan tiina bil ahaan baa loo tiriyey rabiculawal rajabna bil ahaan baa loo tiriyo labadoodiio waxaan ay jabral kasri yidhahaan tiradii dhibnayd unbaaba la buuxiyey markaasay halkaa dee ay kasoo baxdayba muddadaasi ama toddobiyo tobanka ama shakigu isagu waa taradudun oo de waxba midba lah labadaa tawjiih buu noqonaya <clears throat> bal taas bay tiraa kolley de waa aqwaalo kaloo dhowrina waa jiraane lakiin kuwa kale asaaniidoodaaba dacfi kuma sugan yahe waaba dee waxyaalaha inoo sugan weeye halkan taas bay tahay horta waa midoo waa xagga tirada arrinta kale xadiidka dana macnihiisu aad buu daahir u yahay eh laakiin inoogu sugan horta waxa weeye oo imika halkan inoogu sugan oo dee qabuulu khabar lwaaxid koleyna waa masale dee muhima ah oo dee maka nin keliya u yimi waxay ogaayeen oo iyaga agtooda hubaal iyo yaqiin ahayd ayaa ruux keliyay ku kalsoon yihiin baa soo maray warku u sheegayoo iyagoon odhan aan hubsano iyagoon bal taas ayay salaada dhexdeedii ayay ku camal faleen ay xaggii qiblada u jeeseen taasna waa maxay dee kolley adilada jaanibkaa keenaysana way badan tahe wax keliya oo dee iqa oo lagu kalsoon yahay ama de kolley waa wixii aan tawatur gaadhina khabar waaxid ay kaba cabiraane walaa qabalkiisa la aqbalayo taasi iyada way inoogaba sugan tahay arrinka kale inoogu suganna de waa salaadan labada jiha loo tukaday oo kolkol bay imaka dhici kartaa say ku dhici kartaa dee naski qiblo la nasakhay ma jirtee ruux asqoobayba oo qibladii meel ay ka jirta garan waayo intuu dadaalay dadaalay ijtihaaday jihadii uu is qibladii baa kaa xigta salaadii adigu waxa weeyaan u galay ragcada tukada lababa haba tukado oo dabadeed haddana ijtihaadkiisii isbedelay fii daakili salaatba oo haddana ay la noqotay mee qabiladu inay jiho kala tahay kolley dee jihadii kale u wareegaya wixii uu salaadiisa ijtihaadkaa ku hore ku tukadayna way u dhan oo salaadii intaas intii kalena waa taam yeelaya dee laba jiro imaka arrinkan iskuba bedelayo inaga dee bal halkaa markay leeyiin laba jiha loo tukan karaa ama ay banaanta xadiidka waa inaga jaanibna sima jirto ee waa jaanibkaas ijtihaadkiisu bedelo haddee ag arrinta taa ay kuma timaado arrin kaleo muhima ah iyadna xadiidka inooguba sugan oo kolley ama kutubta usuulka iyo kutubta naskiga ay kaba hadlaan iyo culimadu ay kuba soo qaadaanoo naskigu fii xaqi اlmukalaf ilaa uu soo gaadho isaga agtiisa kuma sugnaanayo macnaa waa maxay dee inaga umuuri waa waxaa suganba waktigii rasuulka ilaahay waxyuu sooba degaya neegno ruuxa waxba agtiisa uu ku camal falayay wixii baaba la nasakhay isagoon ogeyn kii hore mansuuqaabuu iskaga camal falay ilaa uu isaga soo gaadhayo naasikhi camalkiisii hore ayaa waa u tirsan yahay weeyaan marka wixii loo diidayo laleeya waa wax la nasakhay waa marka dee isaga nasigii soo gaadho nasigii soo gaadho E, intaan waxa weeyaan wixii de aanu ogaan ka war helin waxay noo soo socota kuwani salaada nafteedii baaba rasuulka ilaahay uga tukaday oo subaxii dambe un warki gaadhay markaa casarkii maqribkii cishaaigii intiiba baytulmaqdis bay utukadeen subaxii bay kaba war heleen iyagoo sidan oo kale salaad ku jira dee salaadahoodii soo celiya lama odhan waayo waxaa marka arrinku noqonaya laazimaya marka naasik waxani soo gaadho inta ka hore laa yukalif llahu nafsan ilaa wasxaha wixii ay yaqaaneen iyo cilmigoodii horu bay kuwa camal falayaan arrinta kale de bal ugu dambaynaan sheegaya halkan kuba sugan oo de masale culimadno kollay kutubta ama usuul ha noqoto ama naasik mansuuka marka kaba hadlayaan haba noqotee imaka qur'aanka inooguma sugnaa aayad qur'aan oo inoo caddaynaysa ama si sariixa adigu in loo jeesto baytulmaqdis oo halkaa lagu amray markaa istiqbaalkii hore baytulmaqdis de wuxuu inoogu sugnaaday sunnaha rasuulka salawaatu wasalaamu aleyh waayo aayad xaggaa u jeesta taasi walow dee wama jacalna qiblata alati kunta caleyha iyo culimada qaar ay yidhaaheen de halkan waaba lagama fahmaya bal wax dee amar saasi may jirin oo imika qur-aankii inoogu sugan marka maxaan odhanaynaa istiqbaalka baytulmaqdis sunnaha rasuulku ku sugnaaday maxaana imika naasikhi noqday aayad qur'aana ayuu naasikhi noqday marka waxaana jirta dee culimada intooda badan qur'aanku sunno waa nasakhayaa bay idhaahaan inkastaba sunnuhu bayaankii qur'aanka haba ahaato kollay shaaficina laba qowlu leeya mid kamida weeye laakiin daa'ifo iyo shaafici bal matalan qowlkiisa labaad ayaa sunihii kol hadduu bayaan u yahay qur'aankii bayaan u yahay kii wax caddaynaya fasiraya sharxayayba yahay qur'aanku naskiguna nooc bayaan uu yahay qur'aanku ma nasakhayo sunne bal taase laakiin xadiidkii muxuu inoo tilmaamayaa qowlkiisa labaad iyo dee culimada agtarkoodba siay qabaan in qur'aankii uu sunihii rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu aleyh nasakhayo kolleyna casharka subaxdii waxaan kuba soo marnay adigu masalada ka hadalkeedu bal xadiid kaloo umuurahana waaba kani xadaثana shayban ibnu faruqa qala xadaثana cabdالcaزiز ibn mslimi qala xadaثana cabdالlahi bnu dinari can ibni cumara xa وxadaثna qtaybaة بن سacيidi wlfd lah عan malik bni anasi عan cabdالlahi bni dinari manaa lafdigan inoo soo socda shayban ibnu faruq iyo sanadkiisa maaha waa qtaybaة بnu سacيid can malik lafdigiisii can ibni cumara qala anahu qaala baynama الnaas baynama waqti annaasu dadku fii salaati subxi salaadii subaxay kuba sugan yihiin biqubaa-in ama biqubaa-a waa ti aan nidhi labada wejba quba meeshaa la yidhaaho iyagoo salaad subaxay tukanayaan dee waa ti aan xalay soo haynina reer bani camr bni cawf inay degayeen quba ide waqtigaa jaa-ahum waxa u yimi aatin ku yimaada axad baa u yimi kollay ninkaa hore qolada hore u tegay culimmadu waa cabaad ibnu bashrin buu ahaa bay idhahaan barhkoodna cabaad ibnu nahik adigu bal nin baa u yimi isaguna asxaabtii rasuulka un kaba mid ah arrintana ogaa iyagu markaa eg waa salaadii subaxee maalintii dambe waxay u tukanayeenna xaggii baytulmaqdis bay ujeedeen salaad subaxna way ahayd faqaala wuxuu yidhi ina rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay qad unzila calayhi waxaa lagu soo dejiyey alleylata waa subax bay jooga waa habeenkii xalay buu leeyahay walow dee subaxii marka la joogay intaa gelinka hore o dhan luqada carbeed horeba sa usoo sheegnay ay bad dee iyaga badan tahay weeye walow la isticmaali kara albaarixa la isticmaali kara inay intaan duhur la gaadhin oo dhan alleyla u laga cabiro xalay oo kale in albaarixa marka gelinka dambe ay kaba cabiraan imika halkan waa ta nidhi casr baaba rasuulka ilaahay u tukaday maalintii ka horreysay way hade lakiin de waa maalintii intii kaba harsanayd iyo habeenkii oo tabac u ahaa ama raacsanaa dee majaaz ahaan buu alleyla ka wada cabiray saxaabigani qur-aan baa lagu soo dejiyey waqad umira waxaa la amray an yastaqbila inuu ujeesto alkacbata kacbada ujeesto fastaqbiluuha dadkii tukanayuu la hadlaya war xagga kacbada ujeesta taas buuli ficil amar baan kaba dhigayna waana sida dee siyaaqu inoo keenayo walow fastaqbaluuhana ay dee haddii lagu dabdiyo ay wejka soo naqliyeen oo ficil maadi lagaba dhigo markaasay markuu saa yidhi ay maqleen bay jeesteen maya jeesta weeyo idinku xaggaa u jeesta wa kaanat wujuuhum qoladaa tukanaysa wejiyadoodu waxay ahayn ila shaami xaggii shaam fastadaaruu ila lkacba xaggii kacbada kacbaday usoo wareegeen waa salaada dhexdeedii ayay kuba soo wareegeen e, markaa waana wa dee markuu gaadhay xaqoodii uu kuba sugnaaday arrin baadna meesha taalla halkan iyo qoladii horeba dee jamac bay ku tukanayeen kolley jamc hadday ku tukanayeenna imaam bay lahaayeen sufuufta ay kaba dambayso imaamkii kol hadduu markii hore ka horeeyo xaggii qibladoodii kaba xigay soo wareega lasoo wareega de kolley imaamku halkiisun ismuu taagin oo hadduu halkii u joogsado xagga dambe kama mari karo waa xaggan u ahaa sufuunta xagga dambe kama mari karto taasi markaa maxay keenaysaa inay dee isbedeleen o ama hore usoo dhaqaaqay kollay socod xoogaa yaabay keli iyagiina ay xaggii dambe tegeen laakiin dee kol hadday wax salaadii kuba tacalluqsana ay ahayd ba kuba oo dee arrinkan salaadii maslaxadii salaaddii ay ulama imanayeen arrinkana de taasi waa dee shaygaa muktafarka ah oo walow barhkood ay idhahan dee intii aan camalkaa badan ee salaada burinaya aan laba jidayn ama la xarimin ayaaba ahaydee lakiin wayo maslaxo salaadeed waana wixii u suurto geliyay laba yimaadeenoo bal taas bay ahayd saasay yeeleen waa qoladii reer quba marka bal labada xaala siday karayina xadiidkii hore waataan nidhi casar buu ahaa oo waktigaas kan kalena waa xadiidka dee bara si sugnayd kana waaye lakiin labay kala yihiin dadkii madiine dhexdeeda kuwa sugnaa sida nimankaa reer bani xaarisata ama reer bani salame hadduu masjidkooda ahaana waa qolada hore warku hore u gaadhay qoladan madiine ka yar baxsanayd walow de imika quba ay madiine oo kaba mid tahay anay masjidkaba laakiin ka yar baxsanaydna warkaan hore u gaadhin oo cid baan ka iman xaggii rasuulka ugaba iman salawaat ullahi wasalaamu caleyh o marka warku wuxuu soo gaadhay cad iyaga subaxii buu soo gaadho saasay kala yihin kuwana way ka dhawaayeen oo magaalada dhexdeeda ay ahayd madiine dhexdeeda kuwana quba way ka baxsaneed waktigaa madiina marka warkii umaan hore usoo gaadhin laba xalay kaniya xadiidka ibnu cumar iyo kaa bara ibnu caazib xadaثnي سhayl بن سعيid qال xadaثnي xفص بن maysرة عن موسى بن cقبة عن نافع عن بن cمر وعن cabd للhi بن ديناr عن بن cمر macnu waa maxay موسى بن cقبة oo nin ثiqo oo صqاaru taabiciin ahoo qolooyinkan marka la eego culimada مaغاazida iyo siyartana raggooda mudanba ama raggooda hore kaba mida ba la yidhaaha مaغaazidiisu iyadaaba أصح المaغاaزي laguma tiriyo ayaa xadiidka wuxuu ka wada warinayaa laba taabici oo kale waa naafic oo ibnu cumar ka wariyey iyo cabdullahi ibnu dinaar oo sanadkii hore inooguma sugnaayo ibnu cumar kaba wariyo labadoodu ka wada wariyey ibnu cumar bay labadooduna ka wada wariyeen marka waxa weeyaan can muusa bni cuqbata can naaficin can ibni cumara iyo haddana sanadkii hore wad can muusa bni cuqbata can cabdillahi bni dinaarin can ibni cumara taase maha intan inay tacliiq iyo waxaa noqonayso qaale wuxu uhi baynama الnaasu fii salaati اlghadaati waa halkii subaxa markii hore uu kaba cabiray dadkuna waa reer quba weeye dad kale maha iyagoo salaadii subaxdii ay kuba sugan yihiin ayaa ida jaaahum rajulu nin baa u yimi waa la hadlay hadalkiina way maqleen markaasaa bimili xadiidi malikin waa xadiidkii malik uu naafi cabdullahi bnu dinaar ka wariyey mid laba mid ah ayunbuu ka muusa bnu cuqba labadooda naafic iyo cabdullahi bnu dinaar kaba wariyey oo lamid ahaaba weeye waxaana halkan sharaxa igu sugan xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa in salaada subax salaaة alkadaat ama ah, alkada waa tanoo imika waxaa ku sugan salaat alkadaat salaat alkadaatna lagu magacaabi karo wax khilaafoo ku sugan ima jira bu idhi laakiin shaafici buu kaba soo noqonayaa inuu yihi ilaahay subxaana watacaala qur'aanka fajri iyo subxin ayuu ku magacaabay rasuulka ilaahayna subxa buu ku magacaabay marka ma jecli in labadaa ismi waxaan ahayn lagu magacaabay lakin dee saxaabigii iyo asxaabtii rasuulka ilahi kamid ah, a kan salaat alkadaat labadaas haba isagoo de ma lahayn laguma magacaabi kare wuxuu leeyahy labadaa dee ama rasuulka ilaahay midna uu ku magacaabay midna qur'aankii wa salaat salaat qur'aanka inooguma sugan alfajr taas in laguma gaabsado baa mudan ba ujeedadu ay tahay xdثna abubكر بن abي شhaybةa qال xdثna عفاn qال xdثna حmad بن سلمة عن hاbت عن أنس أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay kana wuxua yuصلي mid tukada naحوa bayt المqdisi xagga bayt المqdis buu u tukan jiray ee muddo dhowr iyo toban bilood asaan soo marnay fanزلت waxaa soo degtay qad narىa تqلبa وجهka في السماء falaنولينaka qبلة ترضاها fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam oo dee rasuulka ilaahayna waa jeclaa muddadaas in xaggan kacbada istiqbaalkiisu noqdo uu xaggan usoo jeesto waa kaa madaxiisa kolba dee samada sare uu qaadiyo intidaara lilwaxyiyo taas isagoo taa jeclaa ilahay wuxu uhi qad naraa waxaan arkaynaa taqaluba wejika wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaai waa samada jahdeed dee waa intidaar lilwaxyiyo umuurahaas ee falanuwaliyanaka waan kuu jeedin doonaa qiblatan qiblaan kuu jeedinaynaa tardaaha aada jeceshahay raalli aada kasoo jeceshahay oo qibladii nebi ibraahim ah ee fawalli u jeedi wejhaka wejigaaga shadra almasjid alxaraam ee xayumaa kuntum fawalli wujuhakum kaasaa soo degtay rasuulki ilaahayna markiiba waa ku dhaqaaqay oo waa ku camal falo xaggii kacbadii buu usoo jeestay famara waxaa maray rajulu nin min bani salimata reer bani salima kaba mid ah walxaal hum iyagu rukuucun ay iyagu rukuucsan yihiin fii salaati اlfajr macnaa nin reer bani salimaha qoom maray qoomkaasi salaad subax bay rukuucsanaayeen walxaal qad sallow ragcatan ragcad tukadeen bani salimana waa reer ansaarah oo iyagu khasraj ahaayo jaabir bnu cabdillaahi iyo dee markaas bareerkoodii weeye bani salima laabtuna way kasrisan tahay oo salama lama aqriyo waayo carab waxaa ku badan magacan saxaabe iyo taabiciinba salama aad buu u badan yahay oo waxaa laga yaha aad buu u badan yahay magacaasi salama ama magac ha noqdo ama kunyahaba noqdo waa aad buu uguba badan yahay oo waxaa dhici karta in casharaad la helo salama saxaabe iyo taabiciin oo keliya laakiin salimo marka ay noqoto kolley reerkan aan hayno salima la yidhaahaa waayo taa salima la yidhaha waa la kasriya xagga marka la eego magacyada ruwaadda naftoodana marka malaa si guudba nin camr bnu salima la idhaaho isaguna bukhaari dikri kule saxaabiyo adugu saxaabinimadiis de mooye rasuulka ilahi inuu arkay laakiin waktigaa markii waktigii rasuulka isagaa qoomkiisa imaamkooda ahaa tan kale imaka dee ma jazminayno sababta ilmo yaroo toddoba jira ayuu ahaayo haddana qoomkoodii tukinayo de waa qur-aankii isagaa ugu noqday ka ugu qur'aan badan intuu ka xafidsan yahay marka mar dambe de inuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh la kulmay warmayno bal matalan kaas camr bnu salima la yidhaaho reerkana reer bani salima la yidhaahaa nin cabdillahi bnu salima la yidhaahay oo adigu ka dambeeyey ninkaasna ama taabiciina waa jira intaas bay culimadu inoo soo naqliyeen marka la eego kutubtan xadiidka iyo riwaayaadka wax salima la yidhaaho laamta la kasriyo inta kale salama la odhanay allahuma nin cabdulkhaaliq la yidhaaho waalidkii ayay masalima mise salama iyadna iskhilaaf jira waxa kaloo dhami waa salama oo camrun wacabdullaahi najla salima bilkasri maca qabiilaة mukarama wاlkhulfu fi waalidi cabdilkhaaliqi wasalamiyu lilqabiili waafiqi fatxan bikasri suyud alfiyadiisa musطalaxo eetuu la idhaha cmr wa cabdullahi najla salima waa camr bnu salima iyo cabdullahi bnu salima labadoodu waa ilmo salima eetuu yihi bilkasri maca qabiilati mukarama waa qabiiladan aan hayno laantaa la kasrinaya iyadoo ay la jirto taas qabiiladan sharafta leh ee reer bani salima la yidhaaho ee dansared markaasuu yidhah walkulfu fi waalid cabdilkhaliq cabdilkhaliq aabihiina ma salama mise waa salima wixii ka dambeeye laakiin salama un la dabagal adugu wixii ka dambeeyaad aragtaba inta aan ahayn marka mana ahaata imika kolkol waxaan idhaha bukhaari iyo muslim habeen dhaweyd baan soo haynaa cuqayl iyo caqiil say kale yihin bukhaariyo muslimin baan ka hadalnay tan iyada waa si guud baan leenahay si guud baan leenahay maha bukhaariyo muslim wax ku kooban haddaba qad sallow ragcatan fanaadaa waa dhawaaqay ninkii baa u dhawaaqay qoomkan salaada subax tukanaya rukuucsanaya ragcadi weliba u dhamaatay markaasaa wuxu uhi alaa ina alqiblata qad xuwilat hooyay qibladii waa la wareejiyo waxaa looba bedelayba xaggii kacbada famaaluu kama hum si ay ahaayeen uun iyagoo ah ayuun wareegeen ay usoo leexdeen naxwa alqiblati xaggii qibladun usoo jeesteen salaadoodina sibay ugu taab noqotay ragcaddii hore baytilmaqdis utukantayna waa u tukadeenna waa ragcaddan kollay xadiidka hore bara ibnu cazib ba waxaa saxiixa bukhaari akhirkiisa iyo dhacay inuu sheegay dad baa jiray dee muddadaa dhowr iyo tobankaa bilood ahayd asxaabtii rasuulka kaba mida oo baytulmaqdis xaggeeda u tukanayey oo iyagoo weli aan dee qibladan aan soo gaadhin a iyagoo xaggaa u tukada marka asxaabtii baaba dee kol la wareejiyey ayaa maxaa nimankaa xaalkoodu noqon iyo salaadoodii maxay noqon iyo waxyaaba ayaa yimi oo markaasaa maxaa kusugnayd ilaah baa soo dejiye subxaana watacaala wama kana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma ahaanin dayacaya iimaanku halkan salaadii weeye oo iimaankan waa salaadiini a baytulmaqdis u tukanaysaan waa salaada ilaahay idin aqbalay amarka ilaahay baa ku tukanayseene idinku dee ra'yigiina iyo hawadiina kuma idaan tukanayno salaadaasi waa idin dhan tahay weeye ee imaka wixii ka dambeeya xaggan ujeesta baabu nahyi can binaaءi اmasaajidi calى اlquburi waاtiqaadi الsuwari fiiha wالnahyi can itikaadi اlquburi masaajida adaakani baabunahyi nahyiga baabkiisii weeye can binaa'i lmasaajidi masaajid in la dhiso cala lqubuuri oo meel qabri ah in masjid laga kor dhiso qabrigaa horeeyeyba in masaajid lagu dul dhisto taa nahyintii la nahiyey baabkii weeye nahyiguna waa litaxriim waana taxriim aada u adag weeye waitikaadi suwari suurooyin oo la ama taswiir oo la samaysto fiiha waa masaajidii iyo dee saas imikay noo soo socotee ama nimankaa nasaare iyo yahuudiya meelihii biyacdooda iyo kanaa-istooda waxyaala ay ugu taswiiri jireen waa axaadiista way inoogaba soo socotaaye taas in taswiiraha caynkaasa dee suuradna si guud baaba laynoogaba xarimaybe ee waxa weeya in la yeesho waxa weya ama ruux saalixa taswiirtii ha noqoto ama wax kalaba wa nahyintii buu baabkeedii yahay can itikaadi اlqubuuri meelaha xabaalaha in lagaba dhigto masaajida masaajid lagaba dhigto meelo lagu tukado taa lagaba dhigto bal nahyintii baabkeedii kolle axaadiisa ayay umuruhu inooguba imanayaan waana kuwan وxdثnي زهير بن حرب قال xdثna يحيى بن سعيد قال xdثna هiشام قال أخبرني أبي عن عائشةa هiشام بن curوة ayaa leh aabahay baa ii waramay waa abihi curwaة بن زبير caaisha oo habaryartiya ayaana ugaba waramaya maxay caaisha tidhi ana uma xabiibata wa uma salamata salamata waa ti iminkaan sheegayno laamtu way fadxisante dakarataa waxay sheegeen kaniisatan kaniiso ra ay arkeen iyagiyo dee ciddii kale laba socotay waa laba ee walowta nuntii dee jamcu niswa baa meesha bilxabashati waddanka xabashida ay ku arkeen oo fiiha tasaawiir tasaawir ay kuba sugan tahay kaniisada lirasuuli llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay bay u sheegeen lirasuuli llaahi salى اllahu عalayه wasalam dakarataday ku tacalluqaysaa jara majruurkan ama xarafkan jariya waxaan uu galay dakarataada horeeyo macnaa umu xabiiba ramla bintu abi sufyaan iyo umu salama hindu binta abi umaya labadooduba waa ummahaat lmu'miniin bay ka mid yihiin labadoodna dadkii xabasho u hijrooday bay ahaayeen iyagoo diintooda la cararaya raggood aanay la socdeen labadooduba laakiin dee amusalama abusalama ayay ahayd oo halkaa dad baaba uguba dhasho markii dambena way soo noqdeen oo isagu kaley dhaawacyo gaadhiyu markii dambe u dhintoo madiine ayuu kuba dhintay abusalama markii oo hijradii ama umu xabiiba rama binta abi sufyaan ninkeedii halkaas ay u raacday ina cubaydullahi bnu jaxsh isagoo halkaasunba haddana ay khaatimo xumi kuba heshayo waa nasraabo nasraano ayuuna u nasraanoobay ama uu ridoobay ba aan nidhaahno e markaa way kala furmeen oo rasuulka ilaahay ba iyadoo halkaa joogta waanay ku dib dhacday iyadoo dee umusalamiya way soo noqdeeno hore usoo noqdeeno waa tan hijradii kaleba bederba odageedu joogay waanay ka soo horreeyeenbo bal dee hijradiina dhib kala kaba qabsatay reerkooda kaba qabsatay oo iyadii odageediiyo ilmeheediiyo wixii oo dhan oo la kala reebay dee markaa nabadii reer iyo waxyaalahaasi markii dambe haddana isu way isu yimaadeene <clears throat> bal markaa maxabi way dib dhacday adigu rasuulka ilahay halkaasaa uu kuba guursaday markii dee ninkeedii saas ay arrintaasi kuba dhacday haddaba labadooduba xabashi bay tegeen waddankii de halkii ay markaa muslimiintu gaadheen ay uhijroodeen dee bilaadan jaarkeena kolley de malaa meeshuna waa aksum adigu waa bilaadan tikreega ayay ahaydna halkaa dee najaashi iyo markaasi dee ay ahayd ama halkii boqortooyadiisu ay ahaydba in kolley waa halkan dee tikreeg gobolkan ay degaan bal marka waxaana sheegeenoo rasuulka ilaahay bay u sheegeen kolleyna oo waktiyadii uu xanuunsanayaba rasuulka ilaahay wafaadi doono kaniisad dee ay quruxdeedii iyo waxyaala kaba warrameen oo ay ku arkeen kaniisadda dhexdeediina taswiiro iyo dad iyago taswiiro iyo waxyaalahaasay kuba arkeen taasay rasuulka ilaahay u sheegeen faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi ina ulaa'ika kuwaasi waa qolooyinkaa dee kanaystar nimankana nasaaray markaa ahaayeen إida kaana hadduu ahaado fiihim iyaga dhexdooda الrajulu nin aلصaalixu waa nin suuban oo dee saalixi iyaga dhexdooda uu kuba sugan yahay famaata uu dhinto banaw way dhisaan calىa qabrihi qabrigiisa masian waa kaniisad iyo de waxa meesha ay kuba cibaadeysanayaan bay kaba dhisaan wasawaruu way taswiiraan fiihi waa masjidkaas iyo ama waxa ay dhiseen ee dhiskaas de ay leeyihin waan ku cibaadaysanaynaa ee qabrigaas saalixa ay kadib ka dul dhiseen tilka suwara taswiirahaasoo ay yidhaaheen de markaas hore waqtigii hore hadafkoodu waxaabu ahaa ruuxan intay taswiiraan in dadaalkiisi iyo salaaxiisiiyo lagu xusuusto taasi dayasho ay keento de markii dambe waana tan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh de isaga dadkana uu arrinta inoogaba dhigayey muslimiintana si guud ugaba dhige ayaa maxay keentay shaydaankiiba inu yihi wada caabudi jireenba markay kuwa ah? oo dee tay hadhow halkii dee lagaba caabudo oo de waa tacdiimkan iyo guluwgan iyo waxyaalaha caynkaas ee arrinkan kuba imanaya wasawaruu fiihi tilka suwara markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi ulaaika kuwaasi shiraaru lkhalqi khalqiga kuwa ugu shar badan weeye cinda allahi yowma alqiyaama oo dee waxaan maaha in taswiir caadiye waa kuwan oo dee ilaahay duunkii bay caabudeen ama ay weyneeyeen ay ku fidnoobeen oo bal markaa khalqiga kuwa ugu shar badan weeye ilahay agti axaadiisu way noo socotaa waana kuwan xadaثna abubكر بن abي شhaybة وcمr الناqd qال xadaثna وkiع qال xadaثna هiشhام بن curwaة عن أbيه عن caiشhaةa أنهم iyagu tadaakaruu waxay ka warrameen ama ka sheekaysteen ay ka faalloodeen ama ay hadal qaadeenba cinda rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay agtii fii maradi xanuunkiisiibay dee waa umuuro iyo waxyaalo ayaa adigu rasuulka ilaahay waa xanuunsanaya waana xanuunkii kuba wafaaday dadkii laba joogay ummahaatulmu'miniin ay kaba mid ahaayeen ayaa adigu bal dee waa la hadlay waxyaalay kaba sheekaysteen fadakarad waxay sheegtay umu salamata wa umu xabiibata kanisatan kaniisad bay labada dumar ee rasuulka ilaahay dumarkiisii kaba mid ahaa ee muhaajiraadkii xabashana kaba mid ahaa ayaa kaniisad bay sheegeen ay arkeen uma dakara naxwo raawigii xadiidkan warinayey hishaam ibnu curwo markii hore waxaa ka wariyey yaxya ibnu saciid imakana wakiic ibnu ljarax baa ka warinaya xadiidku waa kii hore uun xadiidkii hore yaxya ibnu saciid mid laba mid ah ama dee naxwigii ah alfaada ha ku kala dunaadeena ayuu intan kale tatimadiina uu sheegay dee waana taa aan soo maray xadaثna abu quraybi qala xadaثna abu mucaawiyaةa qala xadaثna hishaam can abihi imakana waa sanadki waa hishaam ibnu curwa can abihi can caaishata un laakiin maantana nin saddexaad baa yimi halkii oo abu mucaawiya maxamed ibnu khazin ayaa hishaam ibnu curwo ka warinaya qaalat caaisha waxay tidhi dakarna way xuseeno azwaaju nabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay haweenkiisi dakarna azwaaju nabiy faacilkii dakarna waa azwaaju nabiyi salى اllahu عalيه wasalam e waxaana nuun intii nuunuljamaaca ama jamaacadii niswada nuunteediina meeshu ay ku sugan tahay waxaana si dee macruufkahayd ama luqadii toosnayd ay ahayd ama fasiixa ahayd kal hadduu ismi daahira ficilkii loo tiiriye ama faacilku yahay inaan calaamaadkan tasniye iyo jamacaane ficilka raacintaas bay ahaydba oo imika halkan dakarad waa ama imika waxa weeyaan iyadoo dakara ama dakarat azwaaju nebiyiyo taasi ay iskaba yimaadaan laakiin maxaa jirta tan halkan xadiidku waa kan san inooguba yimi san buu inooguba yimi waxaana tahay uun kolley waa luqadii iyaduna macruufka ahayd ay ka cabiri jireen luqatu akaluni lbaraakiisu waatay ay kaba cabiri jireen ujeedadu waxay luqada u yidhaaheen waa luqadii iyadoo ficilkii imika uu ismi daahiri u tiirsan yahay haddana calaamaadkii ay raacaan ama dee calaamaadkii tasniyada iyo jamaciya waxyaalahaas ay raacaan faacilkiina waa joogaa ina markaan faacilku joogin calaamaadkaas faacilka dhacayayba marka akalubnu baraarusna waxay u yidhaheen waa dee wax la maqlay dad baa la maqlay carab kaba midaho iyagoo dee malaa taxi iyo waxyaale kaba cabanayey ayuu yihi akaluni lbarakis tiba dee luqadii baa deeta ay ka idhigeen luqatu akaluni lbarakis ujeedadu waa kelimadii la maqlay dee noocan ahayde bal markaa taasi waa luqa jirta un baan leenahay ayuu xadiiskiina kuba yimi barhkoodna yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu bileyli wamalaaikatu binahaar iyana dee waxay kaba dhigaan inuu luqadaas uu xadiiskaasna kuba yimi dakarna azwaaj nabiyi salى اllahu alayh wasalam kanisatan kanisay sheegeen kanisadaasoo ra'aynahaa ay arkeen waa dumarka dee de horta labada dumar iyo de waa ciddii laba socotay oo dumarkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh dee umu xabiiba iyo umu salama taas cid kale oo dumarkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh halkaa tagtay bal horta imika labadan baan xusuusnahay de dumarkii markii dambe uu guursaday dee markaa hore ay dadkaasi hijroonayeen la tegay de rasuulka ilaahay khadiijo unbuuba qabee kuwan waa markii raggoodii ay kaba dhinteen ama barhkoodna san oo kale dee taa umu xabiiba iyo axwaashaasi kuba guursadeen yuqaalu lahaa lagu magacaabo kaniisadda mariyatu mariya kaniisadana la odhanayey waa bimili xadiiihim raggii hore xadiiskoodii mid laba mida ah oo intii dambe u sheegeen iyo waxay kuba arkeen iyo rasuulka ilaahay inuu yidhiba sheegay taswiirahan sababtoodii uu sheegay sheegayna inay yihiin kuwaasi shiraaru cinda allahi tacaala yowma alqiyaama bal weli axaadiis isla macnaa inoo socoto walow xadiidkii caaisha aanu dee imika xadiid kale uu yahay unse de waa ku dhow yahay raqam gaara haba siiye xdثna abubكر بن أbي شhaybة وcمر الناqd qال xdثna hاشhم بن الqاsم qال xdثna شhaybان عن هiلال بن أbي حmayd عن cروة بن الزبير عن عائشhaةa qالت أنها qالت bal adigu kole waa rag wada ثقاade hashim بن الqاsimna horeynu usoo maray waxaan filaya ilaa inuu مqadimadii nalaba socday oo waa nin kunyadiisan abu nضri iyo laqab uu leeyaho qaysar aad uga markaa ugaga caansan magaciisan hashim بن الqasim hore aan usoo maro waana nin xaafid ah oo hiqo oo aada u sugan shaybaankuna waa shaybaan ibn cabdالرaحman الnaxwi horena aan usoo sheegnay inay yidhaahaanba annaxwiyu nisbadaasi maaha cilmiga naxwada ee waa reer naxwi la yidhaho asni ben jirib kaba mid aha ayaa looba nisbeeya bal markaa caaisha waxay tidhi qaalat qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi fii maradii xanuunkiisii aladii xanuunkaasoo lam yaqum minhu aanu ka kicin xanuunkii aanu kaba kicin waana digniinba dee waaba isagoo dee rasuulka ilaahay kolley waaba dareensanaa waa kaa dee waxyaalaha aclaam nubuwatii idinkaba mid oo dee inuu waktigiisi dhowaadiyo umuura uu tilmaamayba ay jireen waa dignin isagoo dadkii ugaba degaya qabrigiisi inaan saas oo kale lagu samayn ay markaa qubuurtii ambiyadii ka horreysay ay yahuud iyo nasaara kuba sameeyeen ayuu yihi lacana allahu lyahuuda wالnasaara ilaahay uu lacnaday yahuud iyo nasaara itakaduu bal khabar baan jumlada khabariyan kaba dhigayna haddaan ducaayo kaba dhignana waaba dee dhib ma laha alla ha lacnado oon markaan idhaahno yahuud iyo nasaare oo waa ah habaar markaa ilaahay ha lacnaato horena waa khabaroo ilaahay waabu lacnaday maxaa u lacnaday weeye oo itakadu waa jumlo istinaafiya istinaaf bayaaniya ah. sababtii lacnadan bay inoo caddaynaysaa maxay lacnada ku muteen itakaduu waxay ka yeesheen qubuura ambiyaa'ihim nebiyadoodii iyo ambiyadoodii xabaalihii ay lahaayeen bay masaajida masaajid ka dhigteen meelo ay ku cibaadaystaan ayaa qabriya de arrinkiina muxuu isu rogayba dee hadday markaa hore xataa ilaah baan ku caabudaynaa lahaayeen tacdiim dee qabrigii la weyneeyo iyo guluwii halkaa laguba xeel dheeraado ama bal dee ilaahay duunkii laba caabudo taas baa arrinkii uu markii dambe kuba dambeeyey lacnadaasay kuba muteen arrinkuna waa tacdiir ummadiisa ugaba dhigayo dariiqaas inay waa wixii ay sameeyeen haddii la sameeyo lacnadii oo kale way imana digniin dariiqa ugaba dhigayo iyo inay ficilkoodaas oo kale kuba dhaqaaqaan waana inoo soo socota axaadiisu way socdaan waa axaadiisa isla macnaa xataa saxaabo kala duwan haba warinayeen itakaduu qubur ambiya masaajida xagga marka la eego yahuudi ambiye kala duwan way lahayd laakiin nasaare oo kale markaan eegno ee nebi ciise dabadi nebi bal markaas ama rasuul ay lahayd ma jirin oo nebi ciise iyo nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayhima cidi umay dhexayn ambiya umay dhexayn bal taasba weeye geed kalena nebi ciise qabriguu la iyay oo dhulka uu ku lahaa oy tan ku sameeyeen may jirin marka culimadu waxay halkan yidhaahaa nuuno e waa bاctibaar اmajmuuc waa labadooda marka la israaciyo iyadoo dee ambiye badan oo kuwa reer bani israailba ahaa ama yahuud ahaa ay nasaarana weyneynayeen oo de inay nebi ciise ma wada nasikhin towraadba bal de waxa weeyaan waxyaale unbaaba de laga nasakhaye kitaabkaasi waa kitaabkii towraad iyaguba way dhaqmayeen oo de taasi waa kuba jireen haddaba oo bictibaari majmuuca marka majmuucan yahuudiya nasaar la eego ayay ambiyadoodii iyo kuwanba ambiyadoodii qeyb kaba mida weyneeya ayay bal masalan dee saa ugu halaagsameynay qubuurtoodii masaajid kaba dhigteen bal dee qolooyin yidhaha xawaariyiintii oo kale iyo waa iyagu yaanay rusul ba ahaane nebiye ahaayena kuwa saas yidhaahna waa jira une bal waxaan leenahay laakiin rasuulka ilaahay baa salawaat wasalaamu calayh yidhi haniyo nebi ciise wax noo dhexeeya ma jiro ayuu yihi oo markaa kuwaasi ambiye ma ahayn baan leenahay dee asxaabtiisi baabay ahayde waxaa kaloo noqonaysaa waa ambiyadii iyo dadkii kibaara atbaacihim dadkii atbaacdooda raggoodii waaweynaa o kale sida xawaariyiintii iyo inay ku fidnoobeen ay kuba halaagsameen ay waxyaalahan dee sameeyeen ama qubuurtoodii ay masaajid kaba dhigteen taswiirahaasna ay kuba taswiireen saasna ay ku fidnoobeen oo taasaa lacnada ay ku muteen qaalat caaisha waxay tidhi falowlaa daka arrinkaasi haddaanu jirin oo waa kaa rasuulka ilaahay waktigaas weliba uu wafaadi doono ayuu arrinkan sheegay digniin daraaddeed buu u sheegiyey ummadda ugaba digaya ficilkaas oo kale haddaba arrinkaasi haddaanay jirin oo dee in taasoo kale ay dhacdo rasuulka ilaahay qabrigiisii dadkaasi ay bal lagu fidnoobo oo markaa masjid lagaba dhigta taa cabsi laga cabsanaya haddaanay jirin ubriza qabru qabrigiisa waa la muujin lahaa gurigiisa laguma aaseen dee meel kaloo daahiraba lagu aasi lahaa waa la muujin lahaa dadkii baa loo muujin lahaa waa haddii dee aanay arrinkaas cabsideed jirin غayr lakin anahu khushuya waxa laga cabsaday waxaan dee halkaa looguma aasay ama waxa weeyaan aan dee waxa wey aan loo muujin an yutakada masilan in rasuulka ilaahay qabrigiisa masjid lagaba dhigto ayaa lagaba cabsaday oo saas baa deeto aan looba muujinay haddii inaanay taasi jirin cabsidaasi jirin dignintana ee rasuulka ilaahay jirin qabrigiisa qabrigiisa waa la muujin lahaaba bal axaadiisu weli way noo socotaan wa fi riwaayati min abi shaybata walowlaa daka lam yadkur manaa waxa weeye laba nin baa sheekada muslim abubakr ibn abi shayba iyo camr naaqid xadiidkana hashim ibn alqasim bay ka wada warinayaan marka qaalat waa intaa laftigaa qaalat caaisha waxay tidhi ayaa riwaayada camr ibn moxamed ibn bukayr naaqid bay riwaayadiisa tahay ama abubakr cabdillahi ibn moxamed ibn abi shayba isaga laftigiisu muxuu ahaa un qaalat lamay soconi walowlaa daka ubrinta qabru haddaan arrinkaa iyo digniintaasi jirin iyo arrinkaasi cab qabrigiisaa la muujin lahaa lam yadkur qaalat intaa muu sheegin xadaثna harun xadaثna harun بن سacيid الأyliي qala xadaثna بن وهb qal أخbarnii yunus وmalik عan بn شihاab ana yunus iyo malik baa xadiidka ka wada maqlay ibn شihاab qala xadaثnii سacيid بن المصayب أna abا هurayrata qoola qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam qaatala allahu lyahuuda ilaahay uu lacnaday macnaa lacanahum weeye sida lafdigaa hore nimankii yahuudeed ilaahay waa lacnaday macnaa lacanahum dee waa qaatala allahu iyadoo dee hulaasiba ficilka aan dee isan oo kale imaka mufaacaladu baabkeed maha sida saafaro oo kale oo la idhaha ilaahay waa halaagay waa dilay o waa halaagay dee diin ahaan baa way halaagsameen ama wuu lacnaday ilaahay yahuud maxaa uu ku lacnaday itakaduu waxay ka dhigteen qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda qubuurtoodii bay masaajida masaajidkaba samaysteen وxdثnي qتaybة بن سعيid qال xdثna فزاriي عن عubayd اللh بن الأصم qال xdثna يزيد بن الأصم عن أbي هريرةa أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل لعن الله اليهوud والنصارى اتkذوا qبور أنبiyائiهiم مساجدا waa lfti aynu xadيثkii caiشha horeba kuba soo maray kana waa xadيث أbي هurayra una lakin waa isku lfti xadيث iبن cabاs iyo caiشhana waaba kano وxdثnي hاrون بن سعيد الأيلي وxرملة بن يحيى qال xرملة أخبرنا وqال هاrون xdثna بن وهب qال أخبرني يونس عن بن شهاب qال أخبرني عبayd اللh بن عبد الله وعبayd لله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة أن عائشة وعبد الله بن عباس عائشة بنت أبي بكر iyo عبد الله بن عباس faqaalaa waxay yidhaaheen lamaa nuzila markii la degay mawdku uu kusoo degay weeye sakaraadku birasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay markii geeridu ay kuba timaadee uu saka haatan uu wafaadi doono uu u dhowaaday raxiilkiisii oo nuzila ficilkiina aan majhuul u binayno ee waana lagu dabdiyay taas oo kale haddii lamaa nazala barhkood ay kuba dabdiyeen ama kutubta qaarkood taasi ay dhacdayna dhib ma laho waa markii lama nazla bihi lmowtu buu markaa noqon geeridii markay kuba timi macnaa rasuulka ilaahay dee geeridiisi ay dhowaatay ayaa muxuu yihi waa sakaraadkiisiiba ayuu dafiqa gudagalay yadraxu inuu tuurayo dafiqana kolley qur-aankuna waa luqadu kuba yimi iyadoo ficilo baabkeeda ay too la kasriyo dafaqana waa luqa ahaan ay soo naqliyeen qur-aanku dee ti kuba yimta dafiqa yadraxu inuu tuurayo khamiisatan khamiiso waa maro lahu isaga usugnaatay calaa wajiha macnaa rasuulka ilaahay waa shidadii sakaraadka waaba ki lahay ina lilmowti lasakaraatin laa ilaha ila اllahu ina lilmowti lasakaraatin horena waaba malaa wa waaban uga soo aragnay haddaba markaa taasi rasuulka ilaahay ayaa khamiisadu waa kisaa-un lahu alwaan ba waa maro un adigu kale midaba ama liidliid lahaydba aclaam lahayd taas buu rasuulka ilaahay kolkol wejigiisu sidaa u saarayey shidadii baradka yadraxu khamiisatamahu calىa wajhi faida اqtabna markuu ku neef qabatoobo macnaa ay daaqa caleyhi tanafusu weye intuu isa saaray ayaa dee wuxuu ku neef qabatoobayaayo neefsigii baa ku cidhiirin markaas ayaa cidhiiryamaya markay taasi dhacdo ayuu kashafa haddana faydaya can wejihi wejigiisu haddana ka qaadaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh faqaala wuxuu uhi wlxaal huwa kadalika xaaladiisu ay taa tahay isagoo xaaladaa ku sugan ee arkana inuu socdo waxa weeyaan ummadiina markaa u digaya waa nasaaixdiisii iyo digniyihiisii uguba dambeeyey dardaaranadii lacnat ullaahi calى اlyahuudi wالnasaara lacnada ilaahay waxay ahaatay yahuud iyo nasaaro ilahay yahuud iyo nasaaro uu lacnaday khabarba ama allaha lacnado yahuud iyo nasaaro de waana ilaahay lacnaday oo tan waa ku lacnaday maxay lacnadaa ku muteen itakaduu waxay ka dhigteen ka yeesheen qubuura ambiyaaim ambiyadooda qubuurteediibay masaajida masaajid kaba dhigteen rasuulka ilaahay haddaba saa muxuu waktiga caynkaasa uu markaa isagoo weliba waktigaa uu wafaadi doonay xaaladiisuna aysaa aad iyo aadba ugu cuslayd muxuu taa u yeelaya waaba kan yuxadiru waa digaya rasuulka ilaahay mila maa sanacuu waxa ay sameeyeen oo kale oo dee in qabrigiis ama dadka saalixiinta qubuurtooda masaajid lagaba dhigto meel iyaga halkoodii dee lagu dul dhiso qubada lagu dul dhiso oo masaajid iyo waxyaalo lagu dul dhiso oo kale de waana waxyaalaha dhacay in badanoo caalamulislaami kamidana kuma badnay waxyaalaha caynkaasa ayuu rasuulka ilaahay umadiisa de waa dariiqadii yahuudeed dariiqadii nasaara de waxaa guluwiga iyo fidnada iyo tacdiim qabriya xataa haddii markaa hore tadakur ay iyagu ulama yimaadeen iyo ka saalixa aad ku xusuusateen arrinkii wuxuu isu rogay waxaan ahaynba oo dee balka weyn iyo tacdiim iyo haddaba tii buu rasuulka ilaahay dadka ugaba digayay inay ficilkaas oo kale ku dhaqaaqaan baabka xadiidkii inoogu dambeeyey waa kan xdثna abubكر بن أbي شhaybة وإسحاq بن إبراهيم واللفظ لأbي بكri qال إسحاaq isxaaq wuxuu yihi akbarana waqaala abu bakrin xadaثana zakariya bnu caliyin macnaa labadooduba zakariya bnu cali bay kaba waramayaan xadiidka ka naqlinayaane lakiin isxaaq dee dariiqadiisiibuu ku socdayo caadadiisii oo ah inuu akbarana unu isticmaalo ama abu bakrin xadaثana buu yihi عن عbayd اللhi بن cمr عن زayd بن أbي unaysة عن cمr بن mرة عن cabd للhi بن الحاrث النجrاني waa nin taabiciya oo waxa weeyaan taabiciintii dhexe kaba mida oo dee siqa cabdullahi bn xaris najrani oo صaxiixa mslim inooguba sugan qaala wuxuu yihi cabdullahi bn najran ibn xaris xadaanii waxa ii warramay jundabun jundab jundubunna waa caadi oo haddii de halka la farxiyo iyo haddii la damyo kolley waa labadaba ay ku damdiyaan saxaabigan ama magacaba si guud qaala wuxuu yihi markaa jundab ama jundub samictu waxaan maqlay النabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay qabla an yamuuta bkamsin intaanu dhiman wax shan habeenun kaba horeysay weeye waa adigu shan habeen un ka hor dhimashadiisii waa waqtiyadaa dee uu jiifay ee aadna u cuslaa ayaan maqlay isagoo leh walxaal wa yaquula inii anigu abra-u waan beri noqonayaa ilى اllahi ilaahay beri waxaan ugaba ahay an yakuna lii inuu ii sugnaado minkum idinka xaggiina khaliil khaliil oo ilaahay xaggiisa beri waxaan uga noqonaya oo dee aanan markaa diidanahay idin caddaynayaana inaanu jirinba inaan idinka axad kaa midi uu khaliilkayga iyo saaxibkayga khaaskae gaar ahaaneed uu yahay oo khaliil khaliilu shaksi waxaa la yidhaha almunqadic waa ruuxa isaga xaggiisa uba go-an ama isaga ku gaarka u goonida ah oo waxay barhkood yidhaahdeen mustaqu min alkhal oo bimacna alxaaja ama min alkhul oo takhallul mawadati fi lqalbi bay leeyihin waa kalgacaylkoo qalbiga buuxiyo hagaag uba dhex gala rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa wuxuu anfiyayaa in dee xaajadiisa ama inqidaaciisa iyo dee markaasi ilaahay cid aan ahayn uu xaggiisaba noqdo bal markaas waxaana ay tahay dee isagoo ah khaliilka ilaahay subxaanaه watacaala oo waa kan inoo sheegi doono saa daraaddeed buu leeyahay xadiidinka idin ka mid aniga khaliilkay ihi maba jiro fa in allaha tacaala ilaahay qad itakadanii wuxuu iga dhigtay khaliilan khaliil buu igaba dhigtay kama itakada ibraahima khaliilan siduu nebi ibraahim khaliil ugaba dhigtay marka wax axad idinka idin ka mida oo khaliilkay ihi ma jiro ama saaxiibkayga khaaskee gaar ahaaneed ee dee aniga uun ii goona maansan walow kuntu haddaanay mutakhidan mid yeelanaya min ummatii ummaddayda xaal uu kaba mid yahay khaliilan ruux khaliila ku samaysanaya ummaddayda kamid a ah haddii aan ahay laitakadtu abaa bakrin khaliilan abubakr baan dee waxa weeyaan de fadiiladiisi iyo saabiqadiisi iyo wixii uu qabtay ayaan khaliil kaba dhigan lahaa alaa hooyay waina man kaana qablakum dadkii idinka idinka horeeyey kaanuu waxay ahaayeen yatakiduuna kuwa ka dhigta qubuura ambiyaayim ambiyadooda xabaalahooda iyo saalixiin dadkooda fiicfiican xabaalaha ay leeyihiin masaajida meel ay ku cibaadeystaan masaajid iyo kanaa iyo waxyaalo iyo macaayay ka duldhisan jireen ama dhinacooda ay kaba dhisi jireen alaa hooyay falaa tatakiduu ha ka dhiganina alqubuura qubuurta masaajida masaajid qubuurta ha kaba dhiganina taas <coughs> ini anigu anhaakum can dalik waana dee digniintaa isagoo rasuulka ilaahay wafaadaya anigu aan idinkaba digayo axaadiidda baabka way noo dhamaatay kolley culimadna waxay yidhaha rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh tana uu nahiyey can itikaadi qabri wa qabri gayrihi masjidan wey isaga qabrigiisa ama dadka kaleba qabrigooda masjid in lagaba dhisto isagoo laba kur dhisaa way noqon dhinaciisoo laga dhisaa iyadna way noqonaysaa masjidkii dee qubad iyo waxyaala lagaba dhigto sa dee kollay inaga iyo dee manaadiq badanba balaa dhaqankood iyo caadadood noqotay ay ahaydna waa dee iyadna waa masjid lagaba yeeshee waa iyadoo dee meeshan waa ilaalin iyo ximaayo tawxiidkii iyo shirkigoo dadkii lagaba dhowrayo cabsi lagaba cabsanayo waxaan bal haddii marka hore xataa qarad kale ay uba dhisteen iyo taas oo kale waxyaalaha kaba dhalanaya ee arrinku kuba dambaynayo ee tacdiim qabrigaasa fidno laguma fidnooba bal taas in waxa weeyaan ayay ahayd waa digniin iyo joojin iyo mancin oo waxaa dee taasi ummadihii horena waa si uba dhacday ciddii dariiqeeda martana hoose kuba dhacayso dee arrinka wuxuu keenayaa tacdiimka fidnada bal dee kufribaabu keenaya haddii dee tii laba caabudo umuurahaas bay ahayd digniinteedu marka waxay halkan dee shaarixuna uu soo naqlinaya kolley culimada kalena way yidhaahaan oo dee xadiidka markay sharxayeen waktigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh qabrigiisani ee masjidka dhinaciisa aqalkiisii baa lagu aasay aqalkuna masaajidka kumuu jirin waa ka baxsanaa oo waa laakiin masaajidka dhinaciisun bay ahayd waana aqalkiisa dhexdiia dee bal taas ay cayshana lahayd haddii aan arrinkaa lagaba baqanayn in dee qabrigiisa waa la muujin lahaaba muujintu ama ha noqoto meel banaan oo laguba asasa baqiic oo kale ama isagoo dee la furo oo dee la baneeyo san ay ugu tala ay u dhiseen markaan ama say yeeleen ba aan lagaba yeelin laakiin markii dambe dee ay dumarkii rasuulka ilaahay wada dhinteen dadkina ay bateen kolley waktigii cumar iyo cuثmaan iyo dee may dhicin oo halkii un bay aqaladu ahayd dumarkii baa sii joogay lakiin waktigii dambe waana waktigii dee saxaabadna ay wax kasii joogeen ama intoodii badnayd ay dhigteen cahdigii taabiciinta ay noqon dowladdii reer bani umaya markii loo baahdayna masjidkii dadkii intay bateen in la ziyaadiyo guryihiina ay noqdeen masaajidkii laguba daro ziyaadadii ay buyaat umahaati lmu'miniin gaadhay oo xujradii caaisho rasuulka ilaahay kuba aasan yahay kollay say u dhiseen intay gidaar weyn kuba wareejiyeen ayay gidaarkii waxay u dhiseen hab musalatha macnaha qabriga labadiisii daraf ay gidaar kasoo dhaqaajiyeen saas ay kasoo dhiseen iyagoo dee san oo kale usoo leexinaya ilaa ay daraf yar ama zaawiye yar oo ruuxna aan ujeedsan karin aanu qaabili karin ay markaa ku kulansiyeen macnaa si musalatha ayay daraftii kaba dhigeenoo de hadduu israa ruux ujeedsanay waayo habkan gidaar kuba dhisan yahay baan u suurto in qabrigii loo jeedsan karo waa taas iyagoo dee umuurtan ilaalinayo si aanu masjidka dhexdiisiina ugaba muuqan oo dhici karto dadka cawaamtii dee aanay kuba arrinkan iyo dhibtani aanay dhacin qululkan gees kalena aan loo qaabili karin taas bay yidhaaheen e bal muhimku waxa weeyaanuun dee in qabri korkii masjid laga dhisa ama dhinaciisa lagaba dhiso bal dee in waxa weya qubuurta dhexdooda in taabuut iyo qubad iyo waxyaala lagaba dhiso xataa ayaan masaajidba lagaba dhisine oo wax dee sharcan xaaraam ah aan banaanayna bal rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh surooyinkaas oo kale indumintooda waa qabi de matalan waxyaalahaas izuunintooda oo amray sida xadiidkan dee saxiixa muslimba kuba sugan ee dambeeya oo cali bn abi aalib uu lahaa walaa qabran musharifan ilaa hadamta taas oo kale oo waxa weeyaan waxaasoo dhamina waa umuurahan iyo dee fitnadan iyo tacliimkan iyo quruwaasaan uuba iman baabu fadli binaa masaajidi walxasi calayha wuxuu baabaysan yahay masaajida dhisitaankeedu fadliga uu leeyahay iyo boorin la iskuba booriye masaajidii in la dhiso oo taas ilahay daraadi iyadoo loo dhisayo xadaثnي hاrون بن سعيid الأيلي وأحمد بن عيسى qال xadaثna بن وهب qال أخبرني cمر أنa بukayri xadaثه cمر iبن وهب wuxuu leeyahay أخبرني cمر cمرkana kumuu noqon talo camriga de waanu inagu badan yahay xataa de waan habeenka inta badan waan soo maraa waan aad u badan oo kaley xusuusani miyuu jiraa aan soconaya wayo camrun kaley in badan baan shee sheegay habeen dhowna maadaama habeen hore ahayn xalay aan yahan habeen hore kale waan sheegaya akbaranii camrun ana bukayran xadaana caasima bna cumar bn qataadata camr bn اxaarث waa ninkaa faqihaye dee aan lahayn dadkii aqraantiisana uu ka hor dhintay lakiin dabaqadii malikiyaha ana caasim bn cumar bn qataadata xadatahu anahu samica wuxuu maqlay cubayd llahi اlkhawlaniya yadkuru anahu samica cثmaan bna cafana cinda qowli الnaasi dadka qowlkooda iyo hadalkooda agti fiih cثmaan ay hadleen ay inkireen ay waxyaala yihi yidhaaheen tacanutun xiina bana markuu dhisay masjid rasuuli salى الlahu عalيه waslm masjidkii rasuulka uu dhisay de hadalkoodina u halkaa ku batay inakum qad agtartum warniyoyo hadalkiibaa badiseen macnuu waa maxay rasuulka ilaahay masjidkiisa waa tiaan xalay soo marnay kolley wuxuu ka dhisnaanaa lebin buu ahaa intaa yaree albaabada dhinacyadooda oo dhagax laga dhigay bay ahayd tiirarku waxay ahayd tiirarka nakiisha siridaa nakiishun baa tiirar u ahayd dusha sarena waxaa cadceedda un dadka lagaga qariyo loogu hadheeyey laamaha nakiisha jariida nakli taasuma idaa wax kale may ahayd abubakar waktigiisina taas bay ahayd oo isagiina lama bedelin lamana waasicin cumar waktigiisii marka ay dadkii bateen ee waasicin loo baahday uu waasiciyey uu kordhiyey laakiin dhiska kii unbu ku celiyey tii unbu kuba celiyey cusmaan waktigiisii markii lasoo gaadhay oo dadkana ay intii hore kaba bateen ayaa wuxuu u baahday horta waasicin waa u baahday waasicintii haddana laakiin dhiskii buu ka bedelay oo dee dhagxaan baa lagu dhisay oo dushiina imika saaj baa la saaro albaabadiisii albaabo caadi saajiya baa lagaba dhigo xataa in wixii waa la wada bedelay oo adigu dhiskii isbedelay oo nooc dee waktigaas marka dad baa jiray lahaa si hore un ha lagu celiyo labinkii hore iyo waxyaalaha lagu celiyo cusmaankaa ku boorsaday oo kuba inkiray waa inta bay waa dhiskii hadda waa dee waxyaaloyn waktigaasna kolley ama dhagax dee wixii raasamaal ba noqonayon iyaga waxay lahayd si hore un haddii la kordhiyana halaguba celiyo ha lagu daayo hadalkay badiyeen cusmaan waxyaalihi ay kuwa inkireen bay ahayd markaasaa cusmaan muxuu yihi inakum dodow qad agtartum ana agtartum calaya alinkaara ma hadalkaa badiseen wainii anigu samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalama yaquul man banaa ruuxa dhisa masjidan masjid lilahi tacala ilahay daraadii u dhisa masjid ama ha bilaabo masjid jiri ha waasiciyo sadee cusmaan sameeyey qaala bukayrin wuxuu yihi bukayr waa ninkaa hore dee waxa weya sanadka xadiidka inooguma sugnayn ashid xasibta anahu qaala inuu yihi baan u malayn yabtagii bihi waja allahi isagoo dhiskaas aan magac ku doonayn ha lagu ammaano aan lahayn ujeedo kalena aan kalayna ilahay daraadii uga dhisaya bana lahu lahu ilaahay wuxuu u dhisaa beytan aqal buu fi ljanati jannada ugaba dhisa waqaala ibnu ciisa ina ciise axmed ibnu ciisa oo sheekha muslim ahaa fii riwaayati isagu riwaayadiisa wuxuu ku yihi bana llahu lahu milahu fi ljanna waa isagii mid laba mida ayuu jannada ugaba dhisaa bal xadiiskii dariiq labaad uu leyahy waa kan xadaثna زهير بن حرب ومحمد بن المثنى ولفظ لبن المثنى قال xadaثna الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبدالحميد بن جعفر قال xadaثني أبي عن محمود بن لبيد أن cثمان بن عفان محمود بن لبيد baa leh oo bal mثلا la arko waa dee ru'yanu leeyahay oo waa صحaaبي anصاrي ama ru'yo aragti le kolley dee riwaayo ma laha rasuulka ilahi kaba wariye أن cثمان بن عفان cثمان بن عفان araada wuxuu doonay binaa almasjid masaajidkii rasuulka inuu weyneeyo dhiso dhiskiisiina wax ka bedelo fakariha naasu dalika dadkiibaa taasun karaaye waa adugu bal markaa dad doonayo bal xaaladii hore inay ku baaqil noqoto faaxaba waxay jeclaadeen an yadacahu inuu ka tago oo masjidka uu ku daayo calaa hay-atii si uu markii hore ahaa waqtigii rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh iyo dee saxaabadiisii kaba dambeysay ama khulafadii ka dambeysay faqaala wuxuu yihi cusmaan samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqul xaal uu ku qowlayo man banaa ruuxa dhisa lilahi ilaahay masjid masjidan lilahi masjid u dhisa ilaah daraadii bana lahu lahu fi ljanati mila waa fadli aad iyo aad u weyn ilaahay baa jannada mid laba mida uga dhisaya ayuu yihi bal xaggan milahudan culimadu waxay idhahaan de ama laba macnoay sheegaano manaa bana lahu lahu milahudan mid isagana waxa weeya jannada iyo adduunyadu isku mid maaha waxaa halkan laguma dhisay kitchena lamid maa noqonayo waa ka weynaanaya mislanimadu waa xaggan in beyt lagu magacaabayo kana beyt waa tan lagu magacaabayo waa beyt ilaahay kaasna beyt baa lagu magacaabaya markaa magacii bay wadaagsanayaan laakiin xagga marka la eego intuu leeg yahay iyo waxa uu yahay iyo wuxuu ka samaysan yahay dee jannada maalaa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar oo maaha wax lamida ki waxaa kaloo la yidhi milahu oo macno kale oo ay barhkood yidhaaheen halkan kuma fasireen beydkan wuxuu la mid yahay kii uu isagu adduunyadii uu kaba dhisay baa ilaahay u dhisayaadu ee beydkan adduunyada uu ka dhisay waa aqalkaa ilaahay aqaladii kale waa ka fadli badan yahay waa ka mudan yahay marka aqalkan uu ku mutay isaguna in loo dhiso ee jannadii looga dhiso buyuuddii kale jannada waa aqal isaguna dee waxa weeye kaba mudan oo fadli iyo qiimo siyaado ah oo buyuuddii adduunyo sidii masaajidda uga mudnaa ugaba mudan ayaa loo dhisaya bal labada macnoba culimmadu way sheegeen baabunadbi ilaa wadcil aidi kaley intan ka gaadhsiin kara ka gaadhsinaya wali waqti baa inoo harsan baabunadbi sunayntii ay la suneeyey baabkii weeye ilaa wadcil aidi gacmaha dhigitaankooda cala rukabi jilbaha korkooda la dhigo fi rukuuci xaalada rukuucda iyo wa naski tadbiiqi gacmihii oo laysku daboolo nasikitaankii la nasakhay macnuhu waa maxay axaadiisaan ku arki doonaa ee waa san imakaba aan ku tukano un weeyaan oo markaan rukuucsannahay labadeennan gacmihii oo dhan ma aha ee waa labadan caf intaa weeyaan oo waa min iطlaaq kuli wairaaat اljuzi gacantii oo dhan baa la idlaaqay laakiin juzbaa loo jeedaa kafkii baa loo jeedaa labada baabaco waa tan aan jilbaad dul dhigno aan ku qabano haddaba taasi inay tahay ta mashruuca baabkeed weeye iyo maxay tahay tadbiiqii in la nasahay oo dee waqtiyada qaarkood jirtay ama rasuulka ilaahiyna waktiya sameeye saxaabada qaarna ay sameeyeen oy ogaayeen lakiin markii dambe la nasfo tadbiiq muxuu noqonayaa waa labada gacmood oo sanfari baa la isdhexgelinaya sidaa la isugu daboolaya oo waktiga la rukuucayo saama la isugu daboolay marka la rukuuco halkii jilbaa laga qabsan lahaa ayaa labada bawdo dhexdooda ayaa la gelinaya gacantii oo fari si ay isugu daboolan yihiin taas baa tadbiiqu yahay oo ujeeddadu waa cinda rukuuc maha waktiga kale marka la taaganya maha markaa la rukuuco ayoo farihii inta siaa laysu weydaariyo labadii gacmood labadii kaf laysku daboolo ayaa labadii gacmood si dhex gelinaya bawdihio saasaa lagu rukuucsanaanaya inta rukuucda oo kale oo dee kolley malaa hadduu islaa ruuxu rukuucdii dheereena tan kale way ictimaadsanayo way ka fudaydinaysa taasi waaba dhici karta inay culays badan keenaysay bal taas inay tahay wax mansuuqa walow dee saxaabada qaarkood aanu naskigaasi gaadhin ay rasuulka ilaahay dabadi ku camal faleen waa intay noo imanaysaan xadaثna mحamed بن العلاء الhmdaniي abu quraybi wa abu qurayb waa kan magaciisii iyo nisbadiisii noo dhan tahay qaala wuxuu yihi xadaثna abu muعaawiyaةa عan الأعmaشhi عan إbrahima عan الأswad وcalqamata aswad iyo calqama horeynu usoo aragnay waa dadka ibrahim iyo aswad iyo calqama waa isla qoys min kibaari aصxaabi iبni mascuudna labadaas waana laba noo isu adeera oo waxa weeya calqama aswad u adeera walow dee waxa weeyaan aswad ka weyna uu lahaa markii awogii guursanayay hooyadii waaba jooga waa garanaya waa garanayay uu ka weynaya aswade waaba weyn lakin calqama u adeero weye oo aswad ibnu yaziid ibnu qays iyo calqamat ibnu qays qaala waxay idhaaheen labadaas oo asxaabtii ibnu mascuud iyo xertiisii raggoodii ugu waaweynaa kaba midaha uguna badnaa cilmi iyo camalba ataynaa waxaanu u nimi cabdاllahi ibna mascuudin baanu u nimi halkay ugu yimaadeen fi bidaarihi gurihii guriisa waa kufa la joogaa gurigiisii baanu uguba nimi faqaala wuxuu yidhi asallaa ma tukadeen haaulaa'i kuwa waa amiirkiiyo dee dadkii kale khalfakum gadaashiina ahaaday waa kuwan dee a ka timaadeen imaka masjidkii weli salaadii miyay tukadeen faqulna waxaan idhi laa may weli may tukan faqaala qaala wuxuu yihi faquumuu kaca istaaga ofasalluu tukada waan iska tukanaynaa tukanle sababtana waan ogaan doonaa kaca oo tukada marka wuxuu yihi labadoodiiba ibn xadiiskii noo wadee falam yamurnaa namu amrin biadaanin adaan namu amrin walaa iqaamatin waayo dee masjidkii waa laga adaamay isaguna gurigii buu joogaa adaankana kolley way maqlayeen bal markaa meeshii laga aadaamayo dadka looga yeedhayo waa laga baxday masaajidii haddaba markaa namu amrin inaan aadaano namaana amrin inaan aqiimno taas bal markaa arrinkuna waxa weeye kolley ibnu mascuud sidii uu qabay bacda salafna ay qabeen aadaanka iyo iqaamadu ruuxaa keligii ku tukanaya beled laga aadaamay oo masaajidii laga adimay ama salaadiina lagaba aqiimay iyada markaas inaanay aadaan iyo iqaamaba laba imanayna kaasi ku filaya haddii gurigii laguma tukanayo waa si ibnu mascuud qabay bacda salafna ay qabeen lakiin jumhuur culamaa salaf iyo khalafka hortay qabaan waxa weeye bal aadaanku waa lagu kaaftoomaya kaas Eh, lakiin iqaamada haddii dee san oo kale guri looguma tukanayo inay iqaamadu kaas guriga kuba tukanayo fii xaqihi ay sunno u noqonayso iqaamada qoladaasi ay qiimeen inaanay kuba filayn bay jamaahiir lculamaa ay qabaanba bal markaasi weeye de culimada qaar waana sida qowlka xooga badan shaaficiyadoo kale haddii aadaanka aan la maqlahayn aadaanka naftiisu inuu jidaysnaanayo haddi aanay aadaankaa maqlahaynna waaba yahay eh, bal adigu taas buu idhi xaggan arrinkan dee jamaacada ay aqal kuga tukanayeen oo masjid jirana kollay arrinna way jirtaa inoo soo socotaaye dee kolley jamaacada guryaha faradkii jamaacadu ahayd dadka kagama dhacayso lakin dee shicaarkii waa la oogayey amiirkii baaba joogay dadkii muslimiintaa kalena way ku daba tukanayeenoo shicaarkii halkaasuu kuba xasilayey oo faradkii dee qoladan kaleu faradkii jamaacadu dee markaa ayaa oogayay bal haddaan idhaahno waa fardu kifaaya si aimada qaarkood kuba tagaan oonaynan odhan ruux kastaba gaar ahaan bay farducayn kuba tahay bal taasi iyada waa suuro wadahabna qaala wuxu uhi wadahabna waxaa odhanaya labadii raawi mid ahaane waan tagnay waan doonnay inaquuma khalfahu siaan gadaashiisa isu taagno macnaa markii de ayna saddex weeye maanta san imikaba aan ku tukano kol hadday dadku saddex gaadhaan dee imaamku uu horeynaya labadna safay noqonaya ka dambeeya si bay dooneen inay sameeyaan oo labadoodii intay wada joogsadaan isaga dabadiisii ay joogsadaan fa akhada biaydina gacmaha iyaguna qabtay oo haddaba waana waktigii rasuulkii ay dabadiyey waa kufa la joogaa fajacala axadana midka iyo wuxuu ka dhigay uu yeelay can yamiini xaggiisii midig walaakara can shimaali labadoodii buu halkan dhinaciisuu soo joojiyey markaa safbay wada noqdeen bal taasna waxa weeye ibnu mascuud iyo labadiisa saaxiib madhabkood bay ahay taasi lakin jamiic culamaa adigu malaa dee xaalo horu ogaaba hedoo la nasakay uun lakin jamiic culamaa iyo intii ka dambaysay de markii dambana ijmac waa xasilay be kol haddii imaamkii laba shaksi ay la joogaan ama laba nin ay laba joogaan dee saf bay noqonayaan oo kitaabka aakhirkiisa inooguba iman doontaa xadiidka jaabir iyo jabaar ibnu sakriya xadiiskooda inay saas noqonayaan haddii dee ay laba keliyayiina dhinaciisa uu soo joogsanaya iyada kollay si guud macaa ibnu mascuud iyo kayrkiina way qabeen saddex haddii la noqdo in saf la noqonaya waa marka laba la yahay ayuu san ibnu mascuud qabayba taasi wey <clears throat> haddaba taasna suuradaasuu yeelay weli tii kale mayna gaadhin qaale wuxu uhi falama rakaca eeg waana isdhinac joogaan soo maaha markuu rukuucay ayaan wadacnaa dhignay aydiyana waa ku fanaaye baabacooyinka yagiyo ay gacmaha yagii baan calaa rukabina jilbiya baan qabsanay qaala wuxuu ihi ibnu mascuudna waa udhaxeeya labadoodii buu udhaxeeya hareerahay ka xigaan wuu arkayaa ficilkooda way siman yihin fadaraba aydiyana gacmaha yagiibu garaaco gacantoodiibu wax kaga dhuftay oo gacantiisiibu ku dhuftay wadabaqa bayna kafey isagoo ul shaaraya ayuu isagu labadiisii kaf buu isku daboolay sima adkalahumaa wuxuu geliyey bayna fakidahi labadiisa bawdo dhexdooda iyagina wuxuu leeyahy taa sameeyo dee siibay sameeyeen oo saa sameeyo waxaanu gacmaha ugu dhuftay waa si ay ficilkan qabsashadan ay u bedelaan ay markaasaa laba yimaadaan falama salla markii uu salaadii dhamaystay u qaala wuxuu yihi kollayna waa wuxuu rasuulka ilaahay kaba maqlay salawaat wasalaamu aleyh walow aanu rasuulka ilaahay ficilkan tadbiiqa mooye kale u tiirin lakin dee axaadiid baa dee tan kuma timi abudariga kayrkiibe inahu shaniya satakunu waxa ahaan doonta calaykum korkiina umaraau rag madaxa oo yu-akhiruuna dibdhigaya asalaata salaada can miiqaatiha waqtigeeda ka dambaysiinaya oo macnaha waxaa dhe rasuulka ilaahay baa sii sheegay bal waxay yeelayaan ay taa ka yeelayaanna rasuulka ilaahay uusii sheego abudari iyagu taas kuba yidhi seed yeeli doontaa weli waxaan filaya waqtigaa ibnu mascuud ee khilaafadii cuhmaan oon weli dhammaan buu dhintay ibnu mascuud ee arrinku ha muuqdo bidaaye ha ahaadee si markii dambe dhacday reer bani umaye khaasatan dawladoodii oo ah in salaada la dambaysiye khaasatan duhurkiiba casr lagu dhaweynayey oo kale casarkiiba maqrib lagu dhaweynayey waktiga aakhirkiisa la tukanayey dadkiina waxaa mushkila imika haddii xataa madaxdu aysan dee ama in badan ba salaad maba tukato nin salaad tukanayo dankama lehe iyo u kii amiirka ahaa isagaa magaalada imaamkeediin ah hadhow dadku kii la yaqaana hadday iman waayaanna dhib kalaa meeshii imanaysay dhibaatada joogtay waxa weeya hadduu salaadina sidanaa loo gelayaa dee haddii la waayana waxaa laga yaabaa dhibaata soo gelaysay oo dhibaata ama in kelimadiiba ay dee iskhilaaf dhaco ama iyagii dhibi soo gaadho taasaa imanaysay markaasaa muxuu yidhi ina satkuن عalaykum waana wixii rasuulka ilahi lagaba maqlaysan oo salaada waktigeedii ilaaliyo tukada hadhowna iskalaba tukada si aanay fitna iyo waxyaala uba iman weye inahu satakunu calaykum korkiina waxa ahaan umaraau niman madaxa oo yuahiruuna salaata can miiqaatiha wayaknuquunaha siriirinaya iyadii neefta ku dhejinayaan ma way ujeedadu waa waktigii bay ka saarayaan oo de ruuxa cunaa la qabtay naqaskiis iyo wixii baa lagu joojiyo lagu cidhiidhiyo iyaguna waktigeedii bay ku cidhiidhiyayaan wey waktigii bay cidhiidhi ka dhigayaan aakhir alwakti bay gaadhsiinayaan ilaa sharaqi lmawta ilaa dadkaa dhintay saxashadooda oo kale iyo laga gaadho macnaa waa aakhir alwakti o luqaday soo naqliyaan in la yidhaha shariqa almayitu ama almaytu biriqi meydkii wuxuu ku saxday canuuftiisa ujeedadu markuu laxadaadka ugu dambeeye kuwa sugan yahay wax sidaasa aanu dabadeed noolaanahaynba ee dee wax ka dhaadhacayaaba aanay jirin baa tan lagaba cabira macnuhuna waxa weeye salaadii bay waktigeedii gaabin ka saarayaan ama ay waxa weeyaan u dhaweynayaanba inuu baxo oo ilaa de wakti hadhow markaa waxa ka harsanba waktiga bixitaankiisii oo xoogaa yar uu yahay ayay udibdhigayaan taasaa dhici doontaa marka maxaa la yeelayaa fa idaa ra'aytumuuhum haddaa aragtaan eg bale ahdigii saxaabo oo barhkood joogaan baa waxaanay dhaceen oo la arkay faidaa raba dee waxay raggabay qabsatay ayimo aha ma raggii ayimadii waaweyneyde taabiciinta kol kol inay yimaadaan oo jimco ay tahay oo casar lagu dhaweeyo hadday doon fadhiyaan ayay fadhigu ku tukanaya ninkii oo duur buu iska tukanaya fadhiga de hadduu istaagana waaba kan waa dhow ma badbaadayo oo taas oo kale marka dambena waktiga tukadaan buu iskala gelaya salaadii laakiin duur ahaan buu tukaday weliba fadhi uu ishaarayo haddii kale waa taas taasa waxyaalahaasoo dham way dhacay cadigii koobaad ba ama casri koobaadba de horta ciraaqya way u badnaayeen arrinkaasi waxa faidaa ra-aytum marka aragtaan qad facaluu dalika haddaad aragtaan inay waxaa sameeyeen fasaluu salaata limiiqaatiha salaada waktigeedii u tukada oo markaa salaada waktigeedii idinku tukada waa san ay yeelayeenba waktiganba waa wakti la dambaysiiyey bay ahayd wajcaluu yeela salaatakum de bal si aanay fitna u iman si aan khilaaf u iman si aanay waxmeelaha ugaba dhimanna haddana iskalaba tukado wajcaluu yeela salaatakum salaadooda macahum salaatakum salaadiina macahum iyaga macooda aad tukadaysaan subxatan sunno ka yeedha ka dhigta sunna oo macnaa tii horaa faradkii kuba dhacay tan dambana sunnaha idin ahaato weli uu wadaa arrinkiibuu wadaa uu iyaga salaada dhexdeedana uu ugu tilmaamay waidaa kuntum salaatatan saddex haddaad tihiina fasaluu jamiican haistaba joogsanin e idinkoo saf u taagan idinkoo siman oo isbaal jooga taa tukada waidaa kuntum haddaatiin akara min dalika lakin saddexa ka badnaataan faliya umakum axadukum midkiin haydin tukiyo ha idinka horeeyo weeye kuwa kalena haddaba joogsadeen waidaa rakaca hadduu rukuuco axadukum axadkiin falyafrish ha gogloodo diraacayhi labadiisa dhudhun calaa fakidayi daydan eeg markaa tajaafigii ma jiray iyo ka fogeyntii dhinacyadu kol haddii inta labadii laisku daboolo halka la dhex geliyo iyagii waxa weeyaan labadii diraacna labada bawday kala dhex gelayaan markaas waa tan uu leeyahay hal boglood oo macnaha saaran weeye diraacyo calaa fakidayhi labadiisa bawdo walyajdan markaa hana foorarsado lyacdif wey walyudabiq ha daboolo bayna kafayhi labadiisa kaf dhexdooda marka ibn mascuud ba muxuu yihi falakaani waayo waa wuxuu rasuulka ilahi bu inooga soo naqlaya laakiin naskigii baanu isagu ogeyn waana la nasakhista axaadiisa dambeba inooguba imanaysa dabadoodna iyaga dadkii taas baa la isku wada raacayba waxa weya lakin isagu arrinkaa naskigaan gaadhin walyudabiq bayna kafay falakaani bu yihi markii rasuulka ilahi taa noo sheegayay waaba anigoo anduru imika eegayo arkaya ila اkhtilaafi asaabici rasuuli llahi salى الlahu alay slam rasuulka ilahi farihiisa isweydaarashadoodii ay isweydaarsanay marka uu lahaa walyudabiq isagoo farihiisii isdhaafay ee isweydaartay imika inaan arkayaabadii moodaa faaraha waan utusay si uu dee rasuulka ilaahi markaa yeelay xadaثna min jabir بن الxاrث التmimiي qال aخbarana بن msiri x qال وxadaثna cثman بن abi shaybةa qال xadaثna jarيr x qال وxadaثnii محamed بن رافع qال xadaثna yaحyى بن adم qال xadaثna mفضل kulhm عن الأعmش عن إbrahيم عن cلqمة والأswd أنهma dkla عlى cabdاللahi بmaعنى xadيiث abi معaaوiyata waa kan aan kaba soo baxnay lakin wa في xadيiث بن msiri وjrيri waxaa kuma sugnaa falakaأنii anduru ilى اkhtilaafi asaabici rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam waaba anigoo imika arkaya rasuulka ilaahay farihiisii isdhaaf dhaafsanaa walxaal waraakicu isagoo rukuuc kuba jira xadaثna cabdاللahi بن cabdالرحمن الdarimiي qال aخbarana cubayd للhi بن muسى عan isrايل عan mansuri عan ibrahim عan cلqمة والأswd أnahma dakla عalى cabdالlahi faqala wuxu uhi aصlى man khalfakm qaala nacan bay yidhaaheen shawaahidii horena lah baa inoo taalay dee waaqaco keliya markay tiya xadiid keliya kolley makhrij keliyana uu leeyahay bal waxay u baahanta un bal jeebaa inoo mudo ama inoo raajixa laba qadiyo imaka halka nawwi kama kolley malaa wuxuu odhan laha un waa laba qadiyo ama laba waaqacaheede Eh, laakiin kolley dee salaadii bal hadday tay waaba iyadoo intaa horena ma tukadeen salaadii markaa joogtay waayo kol kol bay duhur casr gaadhsiin jireen duhur bay casr gaadhsiinayeen casrna maqrib bay gaadhsiinayeen marka riwaayadan waa iyadoo laguma xambaaro salaadan ay leeyihin waa tii dee markaas waktigeediiba haatan gabaabsiga eh, ma salaadii kama horreysay waqtigan tukan jireen ayuu leeyahay taas miyay tukadeenoo hayo taa hore way tukadeene lakiin tii markaa gashay ay iyadna dib dhigayaan tibaa ah tan ay leeyihiin may may tukan bal waa barhkood si ay ku tawjiihiyaan markaasaa deeta maxaa dhacay <clears throat> fawadaxna aydeen bal saasaa xaaladooda way qaala nacam faqaama baynahumaa waxaa istaagay dhexdoodii buu istaagay wuu tukanayaaoo iyagii buu tukinayaa wajacala axaduhumaa can yamiini walaakara can shimaalihi waa sida imamka soo maray uma rakacna wuxuu yihi raawiga xadiidka ama labadood waanu rukuucnay fawadacna waanu dhignay haddaan nahay labadii kale weeye ibnu mascuud mooye aydiyana gacmaha yagii ama kuftayadii calaa rukabina fadaraba aydiyana gacantiibuu adigu gacantiisa kaga dhuftay waa si u baraarujiye un uma dabaqa bayna yadayhi isagoo tusaya ayuu labadiisii kafisugeeyu isku daboolay uma jacalahumaa bayna fakidayhi labadiisii bawdo dhexdoodii aanu geliyey falama sallaa markuu salaadii ka baxay buu qaala yidhi haakadaa saasu facala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay falay saasuu sameeyey lakin axaadiis baa inoo socotaa صaxaabo kale ay warinayeen khaasatan waa sacd ibn abi waqas bal umuuraha wixii intaa inoo harsan markaa damban sii taabyeeri doona allah subحana wa taعala alam subحaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafir